الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وقال رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة waxaynu ku soo jiray hadalkii dheeraa ee ku saabsanaa shaykhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi ee khusaynayey shirkiyaadka dhaca ama dhici jiray xilliguu sheekhu noolaa ama uu ka warramay iyo go'aammadu sheekhu uu ka qaatay diiniga ahaa hadalla ku saabsan baynu xalay soo marro majmuucu lfataawa uu sheekhu ka soo guuriyo dheeraa hadal kaluu sheekhu leeyahay buu soo guuriyay raxmat ullahi tacaala calayh wa qaala wuxuu yihi raximah اllahu tacaala allah u naxariista wuxuu yihi shaykhu اlislaam fii kitaabihi iqtidaa siraaط اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim waa mujalladka labaad ee bogo boqol konton iyo lix weeye nuskhada anu aan haye uu taxqiijiyey maxamed cabdikariim alcuql aw alcaql ee labada mujalladka ah sheekhu marka wuxuu uhi wa kaanat الطawaaqiit اlkibaar jamcu طaaqiya aw طaaqi wa kaanat الطawaaqiit اlkibaar طawaaqiidda waaweyn kulu maa cudima bibaطili wacubid ayaa taaquud la yidhaha shay kastoo baatil lagu weyneeyo ama la caabudo waa taaquud <clears throat> weliba idaa radiya bidalika dawaaqidda waaweyn waxay ahaayeen allatii taasoo tushaddu loo xidhxidho ilayhaa xaggeeda alrixaalu gaadiidkoo loo safro alaaatun bay ahaan jireen xilligii jaahiliga qabla alislaam allaad sanamkii laata loo yaqaanay reer thaqiif baa asal u lahaa carab badanna waa ku taageersanayd waalcuza sanabkii la odhan jiray ree khatafaan iska lahaa carab badanna waa ku taageersanayd wa manaata ahaaliata alukhraa ree hudayl iyo ree khusaca iska lahaa carabta inta kalena waa ku taageersanaayeen wa kullu waaxidin minha mid kastoo ka tirsan manaata iyo laata iyo manaata xagga taariikhda u horreeyo asagaa loo hor caabuday allaat baa ku xigay cuza u dambeeyey cuzana waxaa waagi dambe si gooniaba isu xijin jiray quraysh iyo ree mako wa kullu waaxidin minha mid kastoo ka mid ah saddexda aynu soo sheegnay limisrin min amsaal alcarab magaalo magaalooyinka carabeed ka mida ah ayaa laga lahaa oo markaa laga xigsan jiray tuulooyinkii iyo magaalooyinka carbeed ee ku yaalay dunida ayaa looga damaashaadi jiro o looga dabaaldegi jiro o laga caabudi jiro sheekhu ujeeda fa kaanat illaatu laata waxay u ahayd liahli اaa'if baa iska lahaa oo ayagu si khaasa ah isu xijin jiray dakaruu waxayna sheegeen culammada mu'arikhiinta islaamku sheegeen annahu kaana fi اlasli meeshaa kaanaa ku jirta asalka kitaabka iqtidaaga wax laga soo guurina masderka wadakaruu waxaa sheegeen annahu kaana fi اlasli inuu ahaa rajulan saalixan icraabku marka waa isbedelahaya wadakaruu annahu fi lasli rajulun saalixun baa ii dhigan aniga laakiin asalka waxaa ku qoran wadakaruu annahu kaana fi اlasli rajulan saalixa marka allaat wuxuu ahaa nin dadka xujaajta iyo muctamiriinta maka soo aada ama cumraysanaya ama xajinaya qoodiyuu ahaa oo raashin siiyo oo mushaari siiyo oo masaga u kariyo oo weliba bahlaya sawiiq u qooyuu ahaa sawiiquna waa qamadida intii la salooloba haddana la shiidi jiray iyadoo buda ahaanoo boorajah ayaa la isticmaali jiray marka min allati baa laga keenay laad saasaa loogu bixeeyey qole waxa dheme waa ismullahoo la taxriifiyo ilxaad lagu sameeyey waxay sheegeen asalkiisu ninkaa inuu ahaa sanamkaa la caabuday waagiis hore wuxuu ahaa rajulan saalixan nin wanaagsan buu ahaa yalutu u qooya ama siiya asawiiqa boorashka siiya lilxujaaji lilxajiij baa asalka ku qoran wax ka soo guurinay laakiin hadda lilxaaji waa isku mid un wey qolyaha marka xujaajtu xurmayn jiro oo jiray falammaa maata markuu geeriyado cakafu waxay dul fadhiisteen dadkii ninkaa yaqaanay calaa qabrihi qabrigiisii bay dul gowrirsadeen muddatan uma اtakhaduu timhaalahu uma banow calayhi bunya aw bunyatan samowha bayt raba bayt raba ay ku magacaabay intaa dambe kitaabka asalkay ku jirtaa laakiin ima qoro muddaa marka qabriga la dul taagnaa oo la fadhiyey oo lagu hilbaqalanayey oo la caabudi jiray waagii dambe sawir taallay u sameeyeen sheekhii asagaha ah ee ee sawiiqa dadku u qoyn jiray ee xurmayn jiray xujaajta ayaa taallo loo sameeyey taalladii ayaa muddo jirtay waagi dambe qabrigiisibay dhiseen ooy markaa qubad iyo maqaam ka dhigeen waagi dambe waay dhismi waxay u bixiyeen baytu rabba ayay u bixiyeen sidaasay hawshu ku socotay isbeddelkaasaa dhacahaya wa ama alcuza fa kaanat liahli makka sanamka cusana reer makaa iska laha qariiban meel ku dhow buuna yaallay min carafaat carafa hadda mowqifkaad istaagtay ilahay ku caabudaan meel u dhowuu yaallay wa kaanat hunaaka shajara geed baana halkaa ku ooli jiray yadbaxuuna ay gowracaan cinda agtada wax ku gowracaan xoolaha iyo geela iyo bay halkaa wayadcuuna meeshaasay ku baryi jireen asaga cuzaa ah. sanamkan asagu muxuu ahaay ree aaif muxuu ahaay allaad ree aaif ay lahaayeen sanadkii sagaalaad buu nabigu dumiyey oo una diray khaalid ibnulwaliid buu diray oo soo baaba'shay riwaayada saxdana waa inuu muqiro baaba'shay weeye muqira ibnu shucba iyo rag ayaa nabigu u dura markaas soo baabaasha kan cuzana asagu sanadka sideedaad caqiba fatxi maka nabigu ciidan buu u diray khaalid u hogaaminhayo waa kii khaalid soo dilay nabig sal l slam uu yidhi maxaad aragta waxba ma arag haddana ku noqo weerar dambuu qaaday ilaa uu soo jilay muxuu ahaaye shaydaantii meesha lagu caabudhayay mxuu alcuza uu madaxa kala qaaday khaalid baa asna soo baabaashay wa amaa manaa manaatu soomaa iyadu fa kaanat liahli madiina reer madiina ayaa ayagu aad si gooni isu xujin jiray wa kaanad waxay ku taalay xadwa qudaydin waa jabal qudaydku ku yaala bayna makata walmadiina weliba dhanka saaxilka xagga badda ah xigo weyn wa kaanad xadwa qudaydin qudayd meel ku aadan oo ku beegan buu ku yaalay oo min naaxiyati saaxil xagga xeebta ah waman araada sheekh wuxuu ninkii doona an yacrifa inuu garto oo u barto kayfa kaanat axwaalu lmushrikiina siday ayd xaaladii mushrikiinta carbeed fii cibaadati awhaanihim say u caabudi jireen awhaantooda iyo asnaamtooda oo wa yacrifo weliba u garwaaqsadoo fahma xaqiiqata shirki shirkiga ee xaqiiqadiisa waxa shirki la yidhaahdo ama kufri la yidhaahday samayn jireen kufaaru quraysh ninkii doonaya inuu ogaado alladii shirkigaasoo damahu llahu tacaala ilaahay u cambaareeyey iyo wa anwaaca wa anwaaca shirki shirkiga noociisa kala duwan iyo qaybihiisa xataa yatabayana ilaa ay u caddaata asaga lahu lilmuslimi ta'wiilu qur'aani qur'aanka tafsiirkiisa ninkii doonaya inuu axwaal almushrikiin qaababkii kala duunaa ee mushrikiintu ay awhaantooda u caabudi jireen xagganna doonaya inuu bartoo fahmo maa huwa shirk shirki muxuu yahay shirkigaasoo ilaahay ku gaalaysiiye carab iyo quraysh xagganna uu ka digay ummadda oga digay iyo anwaaca shirki qaybaha kala duwan ee uu shirkigu noqdo ay u caddaato tafsiiru lqur'aan qur-aanku muxuu shirki u yaqaanaa muxuu kufri u yaqaanaa carab qur-aan muxuu ka soo guuriye ka sheegay ilahay muxuu ka yidhi addoommihii shirkiga ku dhacay falyandur ruuxaasi ha eego ha muraajaceeyo ilaa siirati nabiy nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh siiradiisii iyo dhaqankiisii iyo wa axwaa'i alcarabi carab dhaqamadeedii fii zamaani xilligu nabigu noolaa wamaana ha muraajaciyo ha u laabto dakarahu u sheegay alimaam alsraqi fii ahbaari makkata kitaabka kush kitaab matbuuco yaalo mutadaawil xataa makaatibta yaallowey iyo wakayruhu kayrkii uu sheego min alculamaa culamada muslimiinta ee asraqi ka mid yahay waxay ka soo guuriyeen taariikhdii carbeed iyo asnaamtoodii iyo dhaqamadoodii xunxumaa haddaba galeen wey waxaa ka mid a ah kitaabta muhiimka ah ee qadiyadda aad u sharxay ninka loo yaqan abu mundir hishaam alkalbi kitaabu qoray kitaab alasnaam baa loo yaqaana qarnigii labaad dhexdiisii baa la qoray kitaab matbuuca wey waa kitaab alasnaam sanam kasta iyo wasan kastoo carabi caabudu jirtay taariikhdii uu bilowday meeshuu yaallay gabyihii loo tiriyey qaabkii loo caabudi jiray waagii la dumiyey qaabkii loo dumshiy wuxu dhan buu sharxay ayb bilasaniid iyo nuquul canha alcilmi buu ku sharxay oo fara badan iyo asagu wuxuu gobjoogba ahaaba ama uu soo gaadhay qaybana ka arkay ayb raggii hawshaasi muxuu ahaayey taariikhdeeda hayey ayuu qayb qayba ka arkay oo fara badan oo weliba ragga qurayshyada de islaamay ee iyo rag badan oo ka mido ah carruuray dhaleen ayuu la sii kulmay asaga aabbihii baa ka mid a raggii si fiican waxay ugu tabiyey asaga aabbihii abulmundir hishaam alkalbi aabbihii baa asagu fanniga aad ugu takhasusay oo wax badan uu ka qaatay ayib marka taariikh iyo sanad gaaban oo ulaaia ama unaa'i buu ku warinaya qadiyadda dhanba ayib ninkaa marka kitaabkiisa hala muraajaceeyo ولما كان للمشhركيiن شجرة يعلقuنa عليهa أسلحتهم ويصمونaها ذات أنواط wayusamuunaha daati anwaatin qaala bacdu الnaas sheekhu wuxuu uhi walama kana lilmushrikiin gaaladu markay yeesheen mushrikiintu ay yeesheen shajara geed ay yeesheen yucalliquuna ay ka lalaadshaan calayha cala الshajarati aslixatahum hubkooday ka lalaadin jireen seeftaa la sudhahaya warankaa la sudhaya leebkii iyo gamuunkaa la sudhahaya eebada iyo xirbadaa lagu xidhaya inay barakowdo hadhow ninka lagu tuuro ama lagu gana aysan gefin ayib wayusamuunaha waxay ku magacaabi jireen daati anwaad tii wax la suri jiray ayib ee barakaysnayd qaala bacdu nnaas bacdu nnaas muslimiinta barhkoodba waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah taarikhda la horaa jirtay waa laisku dayaan hayaaye ijcal lanaa daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat nabi allow noo samee geed wax la suro oon barakaysanno kamaa lahum lilmushrikiina min qabl wa fi ljaahiliya daatu anwaatin wey faqaala nabi wuxuu uhi akbar allaa weyn subxaan allahina waa kale allaa ka nasahan xumaanta iyo shirkiyaadka aad sheegteen inahaa waxa dhacay waxaa weeye assunan ariiq la yaqaano weeye jamcu sunna waddo la marahayooo dadka eh, mxuu ahay aan wax badan fahamsanayn ama jahalada ah ama muslimiinta qaybtooda shiraarta ah in waddadii dadka hore ay qaadahayaan mushrikiintii yahuudiya nasaaro ay dabagelahayaan wax la yaqaano weeye inaha sunan nabigu saas ujeedaa wa caadat nnaas dadku inay isdabagalaan oo isxigsadaan oo isdaba higsadaan wax la yaqaano weeye laakiin hawshaa iska ilaaliya latarkabunna waxaad fuulaysaan oo dabagelaysaan sanana man kaana qablakum dadkii idinku horreeyay dariiqahoodii wadooyinkoomid xumxumaa fa ankara hadalka waxaa wata shekhu islam ibnu taymiya raxmat ullahi fa ankara nabigu wuxuu qoonsadoo diiday mujarada mushaabahatihim lilkufaar lilkufaar baa meesha ka go asalkana ku jirta mujarada mushaabahatihim inay u ekaadaan ama shabahaan muslimiintu gaalada ay ku shabahaan fi ittikhaadi daati anwaad buu nabigu koonsaday ma aha fi shirki bicaynihi inay shirki ku dhaceen bicaynihii ay ku dhaceen ma ahe laakiin mujarad lmushaabaha waxay keenaysaa waaga dambe qalbigu inuu isu ekaado acmaasha kor hadday isshabado isu ekaato tamaul iyo tashaabh fi lbain baa iman idaa isku xaqiiqaynu noqonaynaa waaga dambe ciyadan bilah <clears throat> fi itikaadi shajaratin yackufuuna calayha nabigu wuxuu diiday mujarada mushaabahatiim ay mushaabahat lmuslimiin lkufaar fi itikaad inay ka shabahaan samaysiga la samaysanayo fi shajara geed in la samaysto yackufuuna calayhi ay ku nagaadaan maalmo fadhiyaan mucalliqiina ayagoo ku xidhahaya silaaxahum hubkooda ku xidhaya ayib fa kayfa ka warran buu leeyahay bimaa shay huwa atamu ka min ashirki bicaynihi ayib sidaas hadda anig ii qoran laakiin nusada asalka ah mabuucada iqtidaag waxaa ku qoran fakayfa bima huwa acdamu min dalika min mushaabahatihim اlmushrikiina aw huwa shirku bicaynih lafdigaasaa fiican ayb fakayfa ka war xaalku muxuu noqon lahaa nabigu hadduu qoonsaday oo saxaabo muslimiino hadda islaamay uu ku diido kula dagaalamay mujarad lmushaabaha nabigu muxuu ka samayn lahaa go-aan noocee buuna ka qadan lahaa hadday muslimiintu shirki ku dhacaan oo kadib shirki toosa codsadaan in loo banneeyo fakayfa bima huwa aamu aamu laa ba'sa biha ayib aamu yaa mxuu ahaye ka daran oo ka balaayaysan weeye acdamuna waa isku mid ka weyn buu noqon hayaa bima huwa acdamu min dalika arrinkaa wax ka weyn hadday weydiisan lahaayeen ka waran oo min mushaabahati mushrikiin mushrikiin in la shabaho fi ittikhaadi shajara wax ka daran hadday samayn lahaayeen nabigu muxuu ka odhan lahaa aw huwa shirku bicaynihi ama shirki gaalnimo toosaba ah saasuu ujeeda ilaa an qaala ilaa uu imaamku u yihi raxmat ullahi tacaala calayh famin dalika iyo madaahirta hadda jira iyo dawaatu anwaadka iyo geedaha la caabudo iyo amaakinta la barakaysto ee awsaanta noqday waxaa ka mida ah amkinatun bidimishqa famin dalika ciddatu amkina lafdu ciddaa ka go meesha oo ku jira asalka nuadu haystaba laga yaaba ina sidaa ahayd laguma qasbi karo sheiku in wa gooye lakin hadda taa annagu hayno wuxuu ka qoran baynu sheegayna fa min dalika ciddatu amkina dhowr goobood baa ka mid ah oo bedimishqa ku yaala mil masjid اlkaf sida masjidka loo yaqaano masjid اlkaf masjidkii sacabka ama calaacash yuqaal waxaa la yidhahdaa annahu kafu caliy bn abi aalib waa masjid dimishqo dusheeda ku yaalay oo markaa lagu sawaray gacan baa lagu sawaray gaan baa lagu sawaray gacantaasa gacanta caliy kaf ba ay ku sawireen taallo oo gacan ah xagee ka waa yahay annahu kafa caliyin radi allahu tacaala can hadda allahu ilaahu rabbi dumiyey dalika alwahana sanamka asaga ah. sanamka gacantii la barakaysan jiray ee lagu sheegay in gacantii cala ay tahay ilaa uu rabbi dumiyey asagaa dumiyey sheekhaa dumiyey ardadiis sanamka ragga dumiye ee hilfaa u qaaday waa sheikhulislaam ibnu taymiya wa asxaabuhu wa talaamidatuhu ayb wahadii اlamkina goobahan aanu soo sheegnay buu sheekhu leeya goobo badan buu tilmaam sheekhu waa soo gaabsaday ilaa dhowr iyo toban goobood oo la caabudo oo la barakaysto oo ku yaalay mako kugu yaalay yaman kuwa ciraaq ku yaalay kuwa shaam ku yaalay buu sheekhu tiriyey kaiiratun waa fara badan tahay mawjuudatun waxayna oy ku taallaa fii akar اlbilaadi bilaadda badankeed wa fi lxijaazi xijaazoo madiniya maki iyo dhulka ay ku taalle barakaysnaydna waxaa ku yaalla minha mawaadicu goobo la barakaysto xilligaa uu sheekhu noolaa ee qarnigii sideedaada ah, ee wuxuu ka calacalaya asnaam iyo awsaan lagu caabudo fi lxijaaz fi lxaramayn ayb oo yaalla isaguna tabar meesha inuu ka biy mxuu aha uu ku biyadhigo shaam iyo shaambu si ugu biyadhigay iyo masar sheekhu ayib xilligaa weliba isagu uu noolaa iyo shiicaba u badnaydoo gacanta ku haysa xijaaz ayagaaba la wareegayba waxyar mooye fata'amal hadalkaada waa hadalka shekh islam ibn taymiya raxmat ullahi tacala calayh waxaa yimid tacliiqii sheekh cabdallah ibni sulaymaan ibni moxamed ibni cabdilwahaab atamiimi fata'amal raximaka allah fiiri buu ku allah kuu naxariistee tacaala kalaama hada alimaam imaamkan hadalkiisa ibnu taymiya ah si fiican u dhuxo dhugo fi llaata waalcuza wamanaata ku saabsan sanamkii laata ah iyo cuzo iyo ayb iyo yeeliduu ka yeelay bicaynihi hada اladii yufcalu bdimishqa waغayriha min albilaadi fi dalik waxaad kaloo fiirisaa buuhi in dhaqanka ay quraysh iyo carab iyo kayrkoodba ay ku samayn jireen laata iyo cusa iyo manaato wuxuu ihi waxaa la mid ah amaakinta dimishqi iyo xijaaj ku yaalla wax lagu sameeyo nafsa shay wey waa waan iyo waan yucbad min duuni اllah iyo wajaclahu bicaynihi waxay carabi samayn jirtay fi اllaata wاlcuza laftirkiisa in lagu sameeyo ka soo qaaday sheekhu hada اladii yufcalu bidimishqa waxaa lagu sameeya dimishqa lagu sameeyo waa caynu maa facalatu alcarabu fi اllaata wاlcuza wamanaata ثaaliثaة اlأkhra iyo wagayriha waxaan dimishqa ka ahayn oo min albilaadi fi dalika اlamr wata'mal waxaad kaloo dhugataa buui qowlahu uu yidhi calaa xadiidi daati amwaad uu ku tacliiqiyey watadabbarhu si fiican u fiiri buuhi fainahu naaficun jiddan ninka ardayga muslimka waa anfacahayahay masaajid badan buu sheekhu ka soo sheekeeyey oo aad u fara badan oo nooc qubuur iyo meel geeda la barakaysto iyo goobo muxuu abiya ah laga dhaansaday iyo meel xoolo lagu gowracay iyo meelmeelma maalmo la fadhiyo oo wax lagu akhriyay iyo amaakin badan buu kaga hadlay masalada kitaabka kitab aad u qiimo badan wey wa qaala raximah اllahu tacaala wuxuu kaloo mar labaad yidhi sheekhu fi lkalaami calaa qowlihi tacaala markuu ka hadlaayay aayadda tafsiirkeeda markuu ka hadlaayay qismiga ku saabsan dabaixu ahli kitaabi liacyaadihim mabxad aad u qiimo badan wey kitaab ku jira mujaladka labaad taqriiban ku jira oo weliba bilowgiisa ah ahlu kitaabku yahuud iyo nasaaro maadaama adcimadooda la baneeyey iyo dabaaixdooda la baneeyey dumarkoodana la fasaxay dad muslimiin ha ku khaldamay nimanka ayaga ah markaasay asnaamtoodii iyo ciidahoodii kiristanka iyo tii yuhuudda iyo waxyaabay u gowrici jireen iyo dabaaldeggoodii damaashaadkoodii acyaaddoodii xoolay u gowracaan baa la cuni jiro dadka muslimiinta ku khaldameen bal weliba bacdu ahlicilmi ay fatwoodeen inay bannaan tahay mabxadkaas marka sheekh wuxuu u talagalay waa mabxu inqaad baxi qayim ah oo usuuli ah oo daqiiqo tafsiir oo xadiida ah ku jira markaasuu sheekhu faahfaahiyey aimo xanaabilo badanna naqdiya weliba oo si fiican u jilciyey mabxadka la ahriyo mxuu ahay acyaad lmushrikiin iyo dabaixda khusaysa acyaadda aayaddana marka soo gasha tafsiirkeed ayb wuxuu sheekhu ka soo hadlay wamaa dubixa cala nusubi inuu yahay caam maxfuuda lam yukhasas wakadalika wamaa uhilla ligayr اllahi inuu yahay caam eh, eh, maxfuuda lam yukhasas laakiin waطacaamu اladiina uutuu lkitaaba xilu lakum ayib inuu yahay caam makhsuus ayuu ka hadlay sheekhu taana waa muttafaq weeye idan labadan arrimood ee shirkiga iyo dabxiga ligayr اllahi khuseeyaa la hormarinayaa asalka caamka ee muxuu asagu mubiixa ah aad bu markaa maslada oga hadlay wuxuu sheekhu yidhi fii qawlihi tacala waa mujalladka labaad iqtidaaga safxada lixdan iyo afar ilaa lixdan iyo lix buu kaga hadlaa wamaa uhilla bihi ligayr illaah ilaahay hayrkii wixii loola qasday wadaadda waxay leen loogu sawdeeyey ee bismi almasiix bismi sheekh cabdilqaadir bismi sheekh fulaan bismi awowgayga la yidhi magaca loo qabtay wey oo meeshii ilaahay subxaanahu wata magaciisa la cuskan lahaa ee neefka lagu gowraci lahaa ayaa ilaahay magaciisii hayrkii lagu gowracaya labaduba waa lagu fasira wamaa uhilla ay qusida bihi ligayr اllah ila marna waa dubixa bismihi marna waa dubixa min ajlihi dubixa lahu wa dubixa bihi laba kala masalo wey markaad aad gowracayso haddaad tiraahdaa bismi اlmasiix hadda waxaa weeyaan waa dukira calayhi hayru ism اllah walaa taأkuluu mima lam yudkar ism اllahi calayhi buu galahaya ayib haddiiba loo qabto muxuu ahaayey magac ilaahay hayrkii loo qabto waaba shirkiya gaalnimo waana mima dubixa bismi hayr اllahi lagu gowracay w asagu waa tegey haddii laakiin bismi اllaahi aad tiraahdo wallaahu akbar ood qiblada weliba usii jeediso ood midii af badanoo dhegdhegaysa aad ku gowracdo adoo weliba wayse qaboo ragcatayn soo tukaday haddana aad u gowracaysa litacdiimi sanamin wa litacdiimi maqbuurin wa waliyin saalixin dufina min zamaan waa mima qusida ligayr اllah lacana allahu man dabaxa ligayr اllah asna waa kufri iyo gaalnimo wey adabxu bismi hayrihi wdabxu liayrihi intuba gaalnimo wey laba marka arrimadas garab socdo wey midna midka kale kaa anfici maayo weliba waxaa daran neefkeed ilaahay kayrkii loo gowracay qasdan wa niyatan baa ka mxuu ahaay kufrigaasa ka weyn midka lagu gowracay bismi hayrihi lagu gowracay sheekhuna waa sharxi doonaa wma uhila bihi ligayr اllahi daahiruhu hadalkii sheekha waa kana daahiruhu aayadan daahirkeed waxaa wey ana maa dubixa ligayr ilaahay khayrkii wixii loo gowracay hadal qiimo badan baa meeshaa ka go'an oo u baahan in lagu daro oo sheekhu asalka ku jiro duu sheekhu iska soo gaabsaday daahiruhu ana maa dubixa ligayr اllaahi mila an yuqaal ilaahay hayrkii wixii loo gowracay ayadda waxaa ka muuqda daahirkeeda ay ku caddahay wey oo laga fahmi karaa si degdeg oo maskaxdaada usoo degdegaysa wixii loo gowracay ilaahay hayrkii mila an yuqaal in la yidhahdo haadihi dabiixatu likada neefkan waxaan u gowracay hebel ninka samaynta gawrac yidhi caraba u galgalo oo sheekh cabdiqaadir u galgalo oo xaaji hebel u galgalo si walba u galgalabu ah, dhan walbaba u yaac labaatan wadaad bu iskugu geeyo o dhawaa hora dhintay nin suufi ah oo doonaya in maalinkaas hilibka hilibka la badiyo ee wuxuu yidhi meyti laskuma qasin meytidaas ku qasinbu maxaa yele sheekh cabdiqaadir iyo duqi muxuu ahay hebel ahaa iyo fiqi hebel iyo awow hebel iyo muxuu ahaye mxu alubeyti rasuulillah iyo abaysiti oo dhanba wax isku qabsanayaan habeenta isku qabsanayaan waana ku dagaalamayan marka amwaadda iyo ahlu qaabuurka madaxa isku gelinayna mid walba sabeen gooni u qalbu gowrac markuu hilibku inuu noqdo mxuu ahaayey meel kasta maalinkaa laga helo damcay qolyaa hilibkaa dhibi jireen ma aqaan wadaadihii hore hilibkay ku dhibanaayeen <clears throat> haddii la sadaqaha lala baxo neef halla gowracan bay soo dhiganayaan haddaad tira waxa la sadaqaysto oo ruuxi dhinta wax laga sadaqeeyo neef halla gowracmaa meshuu taallaba war lacag ha la bixiyo oo kaash ha la bixiyo oo xoolo nool dadka hala siiyo oo hala irmaaniyo oo lacagta ha la bixiyo abadan mayd waxaa laga sadaqaysto neef ha dhinta wey waxaa la gowraco meesha marka lag iyo mxuu ahay cad iyo caano bay wadaaduu ku aafaysnaa kuwa hadda jooganaa mid kale ku aafaysan yihin ayago laftirkoodu ninba cudur buu qabaaye mila an yuqaal haadihi dabiixatun likada dabiixatun likada wamima uhilla ligayr illah likada ay liajli kada wإida kaana hada huwa اlmaqsuud fasawaء lafida aw lam yalfad sidaas isku xidhan yahay marba hadduu maqsuudku iyo ujeeddadu ay tahay ligayr اllahi in loo gowraco laa taqaruban ilى اllahi wa tacdiiman lahu aan loo gowracaynin culamada islamka waxay leeyihin khalaa'iqdan ilahay baa abuuray intuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala waa la gowrici karaa waa la dili karaa un baabanaa in la dilo naftu hadday xaka go'ayso oo sharci islaam ku go'aysana waa inay ilaahay magaciisa ku baxdo asagana loola jeedo ayb waa markay cibaado tahay magac ilahi bay ku dhiman asaga dartii baana loo gowraci hadday tahay shay iska mubaaxana oo inaan marti ku sooro inaan muxuuha inagu hilibahaanba iskaga cunno xoogow la dhannaansado maalin jumco ay tahay magac allay ku dhiman qasadkan la raacin maayo xumaan ah ayb laakiin neefkii ilaahay abuuray baan magac ilahay hayrkii ku gowrachaya oon xakadu ku bixinhaya asagii baan ilaahay oola qastimiya ilaahay hayrkii baan oola qastahaya waa gaalnimo gaamurtay weeye sheekhu marka wuxuu fa sawaaun waxaan marba hadday ujeeddadu tahay neefkaad u gowracayso ilaahay hayrkii axadan alla ka ahayn sawaaun waxaa siman la kala qaadayn xagga xukumka lafida ku hadalyaa hayrkii ama sheeg ama sheeg haddaad tidhahdo haadihi dabiixatun lifulaan ood magacii sheegto iyo haddaad idmaartood qarisaba waa isku xugum innama alacmaalu binniyaat aw lam yalfad ama yuusan ku hadlinba ama ku dhawaaq eraygii ama ha ku dhawaaqin waa dabiixa shirkiya xaaraaman la wa saaxiba malcuun wtaxriimu haada ilaahay hayrkii shayga loo gowracay qasdan wa niyatan loogu gowracay ayaa adharu kan xaaraamnimadkiisa ayaa adharu ka cadoo ka muuqasho badan min taxriimi maa dabaxahu lilaxmi wixii aad u gowracday hilib ahaan aad u gowracatay oo wa qaala fiihi uu yidhi cinda dabxihi bismi lmasiixi wanaxwi shay baad waxu gowracanaysaa inaad iska cunto adugu alla u dhawaashi iyo sheekh bari eh, muxuu ahaay eh, weynayn iyo nabi nabi weynayntii iyo ciise baryadii midda kaama ah inaad adugu ka dhigato muxuu ahay raashiin oo maanta lagu hargalaad doonaysaa ama lagu ciidaysto lagu carafaystaba niyadaasaad u gowracday lilaxmi hilib ahaan baad u gowractay keliya dan kale kama lihin laakiin bismi illaahi madan dhihin waxaa tihi bismi اlmasiix bismi الshamsi wاlqamar bismi اlkowkab bismi sheekh cabdilqaadir bismi jaddi wa abi baa tiri wa ummi iyada baad sheegtay kaa waa mima dubixa ligayr اllah mise waa mima dubixa bismi hayr اllah bismi hayr lah lg waa xaaraan kaa inuu xaaraan yahay bannaankay taalla muran waxaa ka sii xaaraansan buu sheekhu leeyahay midka aan waxba la sheegin ama la sheegay oo lagu dhawaaqay laakiin ujeeddadu u dhintay ahayd tacdiimu hayr اllah sheekh cabdiqaadir masiix calayhi salaatu nabi maxamed baad u gowracday mima cudima bihi hayr اllah baa ka daran qasdan wa niya lannu camalka daahirka ah niyada qalbiga ka aakib ah oo ka daranba tiibushu ka hadlay wa taxriimu hada kan xaaraamnimadkiisa adharu ka muuqasho badan min taxriimi maa dabaxahu lilaxmi wuxuu u gowra xidib darti u gowracay wa qaala fiihi cinda dabxihi bismi اlmasiix wanaxwi kama ana maa dabaxna yani miaal fiican buu shekh ku siinaya qiyaasulcagsi saxiix oo qiima badan wax ku fahmaysu shekh ku sheegaya kama ana maa dabaxnaahu sida inagu waxaynu u gowracnay aanu gowracnay mutaqaribiina anagoo ugu dhowaanayna bihi asaga ila allahi subxaana wa tacaala kaana askaa mima dabaxnaahu lilaxmi wa qulna calayhi bismi اllah wuxuu inagu aan u gowracanno hiribnimo aan u gowracanno magac allana aan u qabanno ayib iyo neefka aan magac alla u qabanno alla dartiina u gowra keeba fadli badan kee qiimo badan hadyigii carafadii adaaxidii sadaqadii neefka ilaahay tacdiiman lahu wa taqaruban ilay ad u gowracdo ilaahay subxana wa tacaala magaciisana aad ku gowracdo iyo neefka aad ku bannaysatay bismi illaah laakiin hilib ahaan iyo carruurtu maanta xoogo maraq iyo sugaha hel aad u gowracday keebaa fadli badan midna waa shay iska bannaan oo iska mubaaxa midna hee waa cibaado kadaalika shayga aad bisinka u qabatay bismi hayr illaah ee dan kale aadan ka lahayn ee hilibka caadiga ah iyo kii aad magac alla u qabatay laakiin aad ilahay hayrkii u gowracday niy ahaan iyo qasdi ahaan kana ka gaalsan wey warka in la fahmay ila too iska caddahay bannaanka iyo masladu taalla sheekhu wuxuu yidhi marka wuxuu sii raacay hadalkaas hadal fiican baa ka dambeeyu sheekhu ka tagay lakin gadaal baynu kaga darayna insha allahu tacaala sheekhu wuxuu leeyahy faina cibaadat allah kamaa ana maa dabaxnaahu mutaqaribiina bihi allahi kaana aska wuu yahay oo waa ka fiican yahay mima dabaxnaahu lilami alla darti waxaanu u gowracnay waxaa ka qiimo badan xagga cibaad ahaan ayib e, e, afan waxaa ujeeda wixii aan u gowracnay mxuuaha hilib ahaan aan u gowracnay oon magaca alla u qabanay waxaa ka qiimo badan xagga cibaadada shayga ilahay darti aan u gowracnay oo waqulnaa calayhi bismi illah inuu nidhi faina cibaadat allahi bisalaati wanusuki lahu acdamu min alisticaanati bismihi fii fawaatix lumuur sheekhu ku sharxaya hawl qiimo badan wey maxaa yeele faina cibaadat allah ilaahay caabudiisu lagu caabudo bisalaati salaad lagu caabudo iyo wanusuki gowrac lagu caabudo lahu lilah ayaa acdamu ka qiimo badan xagga cibaada ahaan min alisticaanati in la kaalmaysto bismihi bismi illaahi fii fawaatix lumuuri arrimaha markaynu bilaabayno markaad kacaysad bismi illahi baad tidhi guri baad dhisaysaa bismi lah ku bilowday meel baad gashay bismi lah ku gashay waa isticaana bismi iyo shaygii ilaahay dartii u qabatay cibaadatan lahu keebaa qiimo badan kan cibaadada qiimo badan magacan isticaanada waa cibaada laakiin tanaa ka daran wey kadalika shirkuna waa sidoo kale wuxuu yihi sheekhu kitaabka asalkiisa fakadalika shirku biالsalaati ligayrihi wالnusuki ligayrihi acdamu min alisticaanati bismihi fii fawaatix اlumuur faina alcibaadaةa ligayr اllahi acdamu kufra min alisticaanati bغayr اllah hada qiimo badan wey in la fahmim jiddan wey waliba waxay iska firinayaan masaakiinoo xer ah waxay eegahayaan neefka sheekh cabdiqadir ha loo gowrace laakiin hee bismi illaahi